بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسالك العلة عشر كين لبي كنتوناد كتاب كلب الأصول كوحن كبلا بين مسالك العلة ereyga masaalig ah waxaa looga jeedaa adila baa looga jeedaa waa adilatul cilla culimmadu waxay yidhaahdeen asalka deliilkiisana deliil aynu u qaadana cilada deliilkeegana aynu maslak nidhaahno oo masaalik alcilla ama masaalik alcila toban deliil oo cilada loo deliishado ayuu halkan sheekhu inoogu soo ururin doonaa tobanka deliilba insha allahu tacaala si koob kooban ayaan isku dayeynaa bal inaynu isku yar dul taagno mid kasta aynu u yar aragno alwalu deliilka koobaad alijmaacu waa ijmaaca ijmaacu waxa weeye waa deliil adilada kamida ah cilada loo deliishado haddaba ijmaacaasi culimadu alawal alijmaac markuu sheekhu yidhi waa in lagu ijmaaco buu kuleeyahay inay ciladan tahay sida xadiidkii laa yaxkumu axadun bayna اthnayni wa huwa khadbaan cilada loo diidayo in lakala nin cadhaysani laba qof inuu kala xukumo waa tashwiishu اlghadabi lilfikri hadabka ayaa ayaa tashwiish ku furaya fikirka oon caadi looga boganaynin waxaa looga qiyaastay haddaba oo loo deliishaday si ijmaaca welibana wax kastoo fikirka tashwiishinaya inuu la xukun yahay sida gaajada daran iyo iyo dherega daran labaduba alwal alijmaac buu yihi ijmaaca waxaa lamida buu ku leeyahay cilada ku soo aroortay akha shaqiiqa ah horumarintiisa dhaxalka lagu hormariyee akha abka ah laga hormariyo buu ku leeyahay ila waxa e, ikhtilaadu nisbatayn alawalka koobaad alijmaacu waa ijmaacii ijmaacii weeyaan ka koobaad athaani labaad annasu sariix waa nas sariix ah cilladda waxaa loo deliishadaa waa nas sariix ah aayad baa si toosa u caddaysay oo welibana ixtimaalan aqbalaynin ama xadiid baa si toosa u caddeeyey oon ixtimaal aqbalaynin annasu sariix waa kan licilati kadaa oo kale kiyoo la yidhaah licilati kadaa ayaa xukunkan loo sameeyey falisababi kadaa fa haddii la iskugu cadfo way kala horeeyaan ka fa'da wata ayaa dambeeya haddii licilati kadaa la yidhaha iyo lisababi kadaa yaa horeeya licilati kadaa waayo sababtu fa bay wadataa falisababi kadaa ama falisababin baa xukunkan loo sameeyey fa'du way ka sababku uu ka dambeeyaa cilada number one daliil haddii aan aragno cilad sheegaya wuu ka horeeyaa wixii kale ama daliil sabab sheegaya wuu ka horeeyaa qaybihii kale fa min ajli kadaa oo kale kan dartii fa naxwu kay ereyga kay oo kale wa idan oo kale ereyadaasoo dhaniba waxaa la yidhaha waa daliil nas-a ama waa nas sariix ah baa la yidhaahdaa bal hadda tusaalayaasha eeg min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iil buu ilaahay yidhi min ajli dalika waxaa si toosa loo caddeeyey aayaddaa ciladii waa nas sariixa weeyi kay laa yakuuna duulatan bayna alagniyaai minkum si uuna u noqonin mid dhex wareega agniyada oo idinka idinka tirsan kay laa yakuuna kay waa sabab iyaduna si toosaa ah loo caddeeyey idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat haddaa waanu idin dhadhansiin lahay nolosha qadhaadhkeega dicfa alxayaat wa dicfa almamaat baa laydin dhadhansiin lahaa wuxuu ku yidhi wadaahiru wanasu daahiru naska daahirka a ah weeye nas daahira daahirku waa raajix sida raajixa waa in ciladu ay aqbalayso waa in si raajixa ay u aqbalayso inay cilad noqoto si marjuuxana ayna u aqbalaynin ka laami waa laamta oo kale daahiratan iyadoo muuqata fa muqadaratan haddana iyadoo la qadarayo laamta iyo naska daahirkii waa isku martabo haddaba laamta lafteeda ayaa laba laba ayaa kale awood badan laamta maxaa la iskugu cadfay ka laami markuu yidhi muxuu iskugu cadfay daahiratan fa muqadaratan fa ma keenay halkaa laamta muqadaradii way ka hooseysaa ilaa fa'du tartiib bay sheegi jirtay laamta daahirka ah ilaahay baa yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija an min adh ila nuur cilada kitaabka loo soo dejiyay buu laamku sheegayaa litukhrija an-naas hadday muqadar tahayna walaa tudic kulla xallaafin mahiin hamaazin mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri muctadin afiim cutullin bacda daalika daniim waxaasoo dhan maxaa ka dhigay bal an kaana laan baa halkaa qadiran an kaana liajli an kaana inuu yahay daa maalin mid maal u saaxiiba wabeniino iyo inamu midu saaxiiba ayuu sidaa u samaynayaa miya falbaai haddana waa ba'dii ba'da fa'daa loogu cadfayo way kasii dambaysaa ilaahay muxuu aayadda qur'aankaa ku yidhi fabimaa raxmatin min allah naxariis darteedoo xagga alle ka ahaatay baad linta lahum ugu dabaacday fabimaa ba'daasi sabab bay sheegaysaa falfaa'i haddana waa fa'dii oo fii kalaami shaarici shaarica kalaamkiisa ku dhex sugnaatay ilaahay baa yidhi wasaariqu ninka tuuga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugada ah faqdacuu aydiyahumaa gacmaha ka googooya faqdacuu fadaa ma haysaa waa cilad cilatulqadcigii bay sheegaysaa markaa ciladii loo geynayay waa waa wasfigan xukunkiibay ku dhex jirtaa hadday wasfiga ku jirtana waa lamid sida khabaru saxiixayn oo kale ninkii muxrimka ahaa ee hashiisu intay hasha uu ka soo dhacay qoorta ay kaga joogsatay laa tumisuuhu tiiban ha taabsiinina wax udgoon walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana hadadina fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiya waa xikmadii fa'dani xikmad bay sheegaysaa cillad bay sheegaysaa sababta cadarka looga ilaalinayo ee ninka muxrimka ee xajka xidhay hadduu dhinto isagoon camalkii gudanin madaxiisa aan loo daboolaynin waa fainahu fa'danaa sababtiiya fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan waxaa lasoo saari doonaa qiyaamada isagoo labayk allahuma labayk dahaya waa falfaai oo fii kalaami shaarici ah faraawi haddana fii kalaami raawi alfaqiih waa fa'da kalaamka raawiga ku dhex sugan ee faqiiha ah raawigu hadduu faqiih yahay iyo hadduuna faqiih ahayn waa la kala horraysiiyaa fa'diisa iyo wagayrihi gayrkiiba waa fagayrihi haddana fa buu iskugu cadfay waa fagayri lfaqiih raawiga faqiiha ah fadiisaa horaysa raawiga aan faqiiha ahayn fadiisuna way ka dambaysaayo way ku xigtaa waxaa loo deliishaday xadiidkii cimraan ibnu xusein radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi sahaa rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam fasajada wa xadiidu abi daa warinayo sahaa waxa sahwiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisii ayaa sahwiyey fasajada markaasuu sujuuday fa'da fasajada ku jirtaa maxay sheegaysaa waa sababiye oo waxay sheegaysaa sujuudan inuu sabab u ahaa sahwiga ka horeeya ayay sheegaysaa fa inna ereyga inna-a weeye oo inana tacliil bay iyaduna faa'iidayni wa qaala nuuxu nebi nuux ayaa yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow laa tadar ha kaga tegin cala alardi dhulka dushiisa min alkaafiriina gaalada xaggooga dayaaran axadna ilaahu gaalada qof ha kaga tegin buu yidhi wuu cilleeyey innaka adigu ilaahayow buu yidhi in tadarhum haddaad ka tagto yudilu waxay baadiyeyni cibaadaka addoommadaada ayay baadiyeyn walaa yeliduu dhalina maayaan ilaa faajiran dembiile kafaaran gaalnimo badan mooye wax kale faajir kafaara mooye cid kalena dhali maayaan waxaan haddaba doonaynaa inakadaasi waa cillo cilladii uu lahaa ilaahu ha kaga tegin ayuu inaka intadarhum yidhi innadu cillo ayay faa'iidaysaa wa id oo kaleba weeye ereyga ida waxaa carabta laga hayaa inay yidhaahdeen darabtulwalada kii yaraa waan garaacay id asaaa xumaha uu sameeyey dartii baaban u garaacay liisaa'atihi liajli isaa'atihi baan u garaacay iyo wamaa kii weeyi marra ina maray fil xuruufi xuruufta wixii inagu soo maray ee tacliilka faa'iideyn jiray maxaa ka mid ahaa waxaa tacliilka faa'iideeye xuruufta inagu soo maray waxaa ka mid ahaa egbeyde iyo xataa iyo calaa iyo fii iyo min iyo halkii ha loo noqdo haddaba xuruuftan waxaynu nidhi khayru sariix baynu ka dhignay khayru sariixii baan ka dhignay waayo ixtimaalaad baa ku jira oo ba'du dee tacliiluun hamoodin inay faa'iidaysee caaqibay noqon jirtay oo tacdiyay noqon jirtay oo waxyaabo badan baa meesha soo aroori kara fa'da oo kale cadaf bay noqon jirtay mararka qaar ta'kiid bay innadu ta'kiid bay noqon jirtay waxyaabo badan oo kale oo ay cilada la faa'iideeyaan ayaa jira saddex daliil ayaynu hadda soo qaadanay ama sad laba maslak baan soo qaadanay oo masaaligtii cilada ah athaalithu saddexaad aliimaau waa iimaha iimaha waynu soo baranaye oo dee mafhuumkaynu ku soo baranaye ishaaro ayuu ahaan jiray luqadda alishaaraة اlkhafiya baa iime la yidhaahdaa waa maslg masaaligta cilada kamida weeyi waa maslaga saddexaad ee la deliishanayo weeyi alimaa wa huwa sharciga haddaba imaaga marka laga hadlayo iqtiraaru waصfin wasfi la xidhiidhsado weeyi wasfiga oo malfuudin lagu hadlayo bixukmin xukun uu la xidhiidhsado walow mustanbadanba ha ahaado xukunku mid mustanbadoo lasoo istimbaadanaye oo low lam yakun hadduuna u ahaan lahayn litacliili tacliil huwa isagu wasfigani hadduuna xukunkan cillo u ahayn ow nadiiruhu ama mid lamidihii hadduuna cillo u ahayn kaana wuxuu noqon lahaa baciidan mid aada u fog mid fog buu noqon lahaa ka xukmihi shaarica xukunkiisa oo kaleba weeyi bacda samaaci wasfin wasfi intii la maqlay kadib xukun la saaro wa dikrihi ama intii la sheegay fii xukmin xukun dhexdii wasfan wasfi lagu sheegay ayaa la samaynaya oo maxaa ka mid a eeg shaarica ayaa wasfi maqlaya markaasaa xukun la samaynaya nin acraabiya ayaa soo cararo nebi maxamed buu u yimid calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maajah uu warinayey wuxuu yidhi waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan maalin ramadaana ayaan xaaskaygii la kulmay oon u tegey faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi uun actiq xoree raqabatan qoor qoor xore unbaa lagu yidhi haddaba eeg shaaricii oo nebi maxamed ah ayaa wasfi maqlay sifo markuu maqlay ayuu xukunkan ka dambeysiiyey oo actiq raqab waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan markuu maqlay unbuu rasuulku ugu jawaabay shaariciun baa ku jawaabay actiq raqabatan waxaa la ogaaday actiq raqabatantan inay xikmad iyo ay u tahay cillo waaqactu ahlii ehelkan loo tegey maalin ramadaan ah ayaa alwuqu almuwaaqaca fii nahaari ramadaan ayaa keenaya in qoor la xoreeyo waa sifo waa imaam og tahay imaa weeye haddaba imaamu shaafici sidaa ayuu qaatay xanafiyada maalikiyada iyo xanafiyadii waxay yidhaahdeen maye e war waxaan wax ka duwan xagga dambe inoogu iman annagu waxaanu qabnaa iftaarka guud baa keena haddaad biyo cabto dee qoor xore actiiq raqabatan kuu taalla haddaad haddaad soonkaba jebiso waayo waaqacatu ahli fi nahaari ramadaan soon jebin baan anagu ka qaadanaynaa bay yidhahdeen imaamu shaaficina khusuuska soonka jebiyey hala qiimeeyo buu leeyahay ka soonka jebiyey waa maxay dee biyo ma hala cabay waa xaas loo tegey bes xaas loo taga kolkaa ha keena baa la ictaaq ha keeno athaalithu ka saddexaad aliimaau waa iimaha ka la ishaaridda ah wa huwa iimuhu sharci ahaan iqhtiraanu wasfin waa wasfi la xidhiidhsada malfuudin lagu hadlayo bixukmin la xidhiidhsada walow mustanbadanba xukunku ha ahda mid la istimbaadayo oo low lam yakun haduuna u ahaan lahayn litacliili tacliil huwa wasfiga aw nadiiruhu ama mid nadiiru ihi kaana baciidan baciid buuba noqon lahaa ka xukmihi waa xukumidda oo kale nebi maxamed uu xukumay bacda samaaci wasfin wasfi intuu maqlay kadib wa dikrihi iyo sheegidda oo kale fii xukmin xukun lagu dhex sheego wasfan wasfi low lam yakun haduuna u ahayn cilatan cilad lam yufid una waxbaba faa'iideeyeen waa kaa waan soo tusaalaynay ka xukmihi bacda samaaci wasfin oo nebi maxamed baa xukumay oo xukun sameeyey bacda samaaci wasfin intuu wasfi maqlay kadib ninkii markuu yidhi waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan nebi maxamed intaa markuu maqlay muxuu ugu jawaabay xukun buu sameeyey oo artiq raqabatan unbuu yidhi kolka waxay ka dhigan tahay dee muwaaqacadaa hore ayaa sabab u ahayd ictaaqa wadikrihi wasfiga sheegidiisaoo kaleba weeyi fii xukmin xukun lagu dhex sheego wadikrihi sheegidiisa oo kaleba weeyi shaaricu uu sheego fii xukmin xukun dhexdii wasfan wasfi shaarica ayaa wasfi meel xukuna ku dhex sheegay low lam yakun wasfigaasi hadduuna ahayn cilatan cillad hadduuna u ahayn xukunka ah lam yufid waxbaa ma faa'iideeyeen hadduuna cillad ahaynna macnama ma yeesheen kaasina waxaa lagu leeyahay isaguna waa koow mid sheegaya inuu inuu cilad iyo sabab yahay waa iimihii waa xadiidkii baa laga qaadanayaa aan soo marnay bukhaariga laa yaxkumu axadukum midkiin yuuna kala xukumin bayna tnayni laba qof wahuwa qadbaan isagoo cadhaysan wasfigan khadbaan ama arkaysaa eeg xukun la'aanta eeg manciga xukunka la manciyey waxa lagu qayday bixaalati alghadab waynagii lahayn waa mushawishun lilfikri waynagii lahayn fikirkuu tashwiishinaya haddaba wasfigani wa huwa khadbaan cadhadani haddayna xukunka manciyeynin sheegiddeedu ma faa'iiday lahaan lahayd wa huwa khadbaan haddii lale nin cadhaysani dadka u kala xukumi karaa nin cadhaysan baa dadka kala xukumi kara haddii lagu yidhaah nebi maxamed wa huwa khadbaantan macno la'aan bay noqon lahayd laa yaxkumu yuuna kala xukumin axadun qofna bayna snayni laba qof dhexdood wahuwa qadbaan markuu cadhaysan yahay cadhadanaa wax diidaysa waa waa xukunkii inay cillo u tahay cadhadanaa cillad u ah kolkaa haddii lagu idhaha munaasabada hala ilaaliyana way noo iman doontaa wa dikrihi shaarica sheegidiisaba weeyi fii xukmin xukun uu ku dhex sheego sida xukun yuuna kala xukumintii wasfan wasfi qadab ah oo low lam yakun hadduuna wasfigaa qadbaankii ahayn cilatan cilad lam yufiduuna waxbaba faa'iideeyeen waa laa yaxkumudii wa tafriiquhu shaarica kala geyntiisa oo kaleba weeyi wa tafriiqihi in halkaa qaafka la kasriyo ayay ahaydba wa tafriiqihi kala geyntiisa shaaricu uu kala geeyo oo kaleba weeyi bayna xukmayni laba xukun ayuu kala geeyey bisifatin sifo ayuu ku kala geeyey maca dikrihimaa kii oo labadaba la sheegay oo dikri axadihimaa ama midkoodun la sheegay wuxuu laba xukun baa sifo lagu kala geeyey labada xukunba way wada sheegan yihiin ama mid baa sheegan midna waa laga aamusay sifa lagu kala geeyey sifadana cilada dee markaa ah. maxaa tusaale u ah xadiid bukhaariga iyo muslimku ay wariyeen waxaa ku qornaa annahu sala allahu calayhi wasalam jacala lilfarasi sahmayni ninka raajilka ana wuxuu u yeelay sahmi qura waad la socotaa haddaba waxaad u fiirsataa mar laba xukun buu rasuulku kala geeyey ninku hadduu faras wato qaniimada laba sahmi buu ayuu qaadanaya hadduu lug dagaalamayana muxuu qaadanayaa qaniimada hal sahmi buu qaadanaya waa ninka kaaraha wata iyo ninka efentariga dee qoriga akayga a ah wata dee isku qaniimo la siin maayaba ogtahay way way kala khatar badan yihiin oo khatartooda xataa kala badan waxgeysadkooga difaaca ay wax difaacayaan iyo iyo iyaga khatarta soo wajahaysaa way kala badan tahay waxaa laga yaabaa ciidanka kaa soo horjeeda halka uu qori weyn ku arkayo haddii boqol nin ay ciidanka la dagaalamayaan boqolkaa nin waxay heshiis ku yihiin inay qoriga weyn ninka sita ay beegsadaan kolkaas si ku baxaa way adag tahay baa la yidhaahdaa dee waa nasiibuun nasiibuun baa bixinaya waayo cadowgan islaynayaa dee cidda wax yeelaysa way garanayaan kolkaa ragga kale oo dhan waxba lama yeelayo waxaa la odhanaya horta kaa aynu iska qabanno markaa intaa kadib aynu ragga kale usoo jeedsanaa la odhanaya kolkaa waa beegsi baa jira khatarta ayaa ka badan sida inoo muuqata haddaba nebigu u kala geeyey oo kii faraska watayna laba sahmi baa la siiyey kii raajilka ahaana hal sahmi baa la siiyey tafriiqaasi wuxuu sheegayaa in haddaba cillad uu u yahay xukunka sifadan wax lagu kala geynayo ee farasnimada iyo iyo raajilnimadu iyaga cilladii ah labada xukunba way sheegnaayeen markaa waayo hadduuna cillad ahayn baciid buu noqon lahay kalageynta anaaba baciid noqon lahay haddii mid ahaani uu sheegan yahay midna laga aamusana waa adii xadiidkii tirmidiga alqaatilu ninka qaatilka ihi laa yariu ma dhaxlo hadduu qofku qof dilo kuu dilay dee dhaxli maayo laakiin maxaan ka qaadanaynaa maqtuulku e maqtuulku ka la dilay wuu dhaxlayaa qaatilkii oo tale waa sidee oo maqtuulku uba dhintay su u dhaxlay isagoo dhintay waxa weeyi ninkanaa ninkan dhaawacay ninkana ninkan xabad ku dhuftay mar alla markuu xabad ku dhuftay waa walaalkii waada dhexli lahaa kii xabadda lagu dhuftay wuu dhacay oo wuu dhaawacmay kii kalena xaggaa unbuu u booday oo tiisii baa ku qarxday mar labaad labadii oo dhaawacaa layse soo agjiifiyo kii wax dilay baaba hor dhintayba kaa haddii kii la dilay uu dhiman lahaa muu dhexli lahaa ka qaatilkiihi kan maqtuulkii xabadda lagu dhuftoo dhaawacabu kii dilayba hor dhintoy tiisii ku qaraxday maqtuulku ma dhexlaya hadda qaatilka uu dhexlaya xadiidku eeg tafriiq baa jira qaatil iyo maqtuul baa la tafriiqiyey markaa rasuulku wuxuu leeyahy alqaatilu ninka qaatilka ee wax dilaa laa yariu kuu dilay ma dhaxlayo haddaba haddii qaatilkani haddii una macno lahayn miyaa la sheegi lahay oo lakala tafriiqin lahaa macno macnuu le cilad buu yahay qaatilkanaa cilad ah dhaxal la-aanta isagaa keenaya baa lagu leeyahay wuxuu ku yidhi sheekhu wa tafriiqihi shaarica kala geyntiisaba weeye bayna xukmayni laba xukun uu kala geeyo bisifatin sifo uu ku kala geeyo maca dikrihimaa labada xukuni iyagoo wada sheegan ow dikri axadihimaa ama midkoodba uu sheegan yahay ow bishardin ama shardi baa lagu kala geeyey shardi un baa lagu kala geeyey waa xadiidkii muslimka addahabu dahabka oo bidahabi dahab lagu iibinayo walfidatu fidada oo bilfidati lagu iibinayo walburu burka oo bilburi lagu iibinayo washaciiru shaciirka oo bishaciiri lagu iibinayo watamru timirta oo bitamri lagu iibinayo walmilxu oo bilmilxi milan bimilin milan bimilin sawaaan bisawaa'in yadan biyadin waa shuruudii faida اkhtalafat haadihi اajnaas jinsiyadani hadday iskhilaafaan oo dahab iyo fido laba lacagood kala duwan aad isku iibinaysid fabiicuu kayfa shitum sidaa doontiin u iibiya idaa kaana yadan biyadin haddaba manculbayci ashyaada waa la manciyey mutafaadil markay isdheer yihiin ay isku jinsi yihiin iyagoo isku jinsi dahab dahab lagu iibinayo mutafaadila waa la manciyey laakiin marka ay mataqaanaa ayna isku jinsi ahayn oo dahab iyo fido waa la baneeyey cinda ikhtilaafi اljinsi maxaynu nidhahnaa cilada maxaynu ka dhignaa haddaba haddaba haddii mataqaanaa tafaadulkani una manciga cilad u ahayn ikhtilaafkan uu kala duwanaadayna jawaazka haduuna cilad u ahayn licilyati ikhtilaaf baciid buu noqon lahaa oo shardi baa lagu kala geeyey marka mancigana tafaadulka ayaa dee sidaad arkayso la diidanaa oo isku jinsinimada ayaa shardigu isku jinsinimada marka la ogol yahayna ikhtilaafka kala jinsi ay noqdeen ow qaayatin ama qaayo ayaa lagu kala geynayaa qaayaha cillada markaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa taqrabuuhunna dumarka ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay dahaaro qaataan aayaddani waxay sheegtay xilli dumarku xaaraan yihiin inuu ninku xaaskiisa u tago iyo xilli ay xalaal u tahay u bannaan tahay goormay xaaraan yihiin inuu ninku xaaskiisa u tago walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna waa qabla dahaara qabla dahaara waa mamnuuc ninku inuu islaantiisa la kulmo haddaba bacda dahaarana waa xalaal oo xilli bay u tahay inuu islaantiisii la kulmo qaayahana lagu kala saaray haddaba tafriiq baa jira biqaaya lagu kala saaray oo islaantiioo loo tago ama ninku xaaskiisa u taga ayaa laba xukun kala yeelatay mar ay xaaraan tahay iyo mar ay xilli tahay qaayahana lagu kala saaray dee waa ciladii markaa markay dahaaro qaataan falaa manca min qurbaanihinna haddaba duhrigu waa ciladii xilliga cadamu duhriguna waa ciladii manciga isagaa ciladii ah aw istinaa'in ama istine ayaa xukunka lagu kala geeyey istine soo reebid waxaad tidhi fa nisfu maa faradtum hablihii inta la mehersaday iyagoon la aroosin la dalaaqay ayuu ilaahay lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu ayadda qur'anka maxay ahayd in dallaqtumuuhun haye min qabli an tamasuuhun haddaad dumarka furtiin idinkoon taaban maxaa laga dambaysiiyey maa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha gabadha ciddad ay ay tirsanayso kuma lihidin wax cidda ah kuma lihid meherkeegii ka warrama hadaba ilan gabadhii waa la fur iyadu ciddo ma leh oo xaggeegii waa la fudaydiyey oo waxa la yidhi ma ciddo tirsanaysid hadaba meher ma leedahay meherkiina ilaahay baa sheegay oo yidhi fa nisfu maa faradtum intii aad gabadha u magacowday haddaad laba kun oo dollar ku meherisay labada kun ee dollar oo haddana furto adigooynaan idinkoon is arag fa nisfu maa faradtum buu ilaahay yidhi intii aad u qadarteen kala bar ahaan qayb bay yeelanaysaa fa nisfu maa faradtum haddii boqol giraamad ku meherisid boqolkii unbaa haddii qabla dukuul reerkaasi kala noqdo boqolkii unbaa la qaybinaya oo nus bay yeelanaysaa konton bay yeelanaysaa fa nisfu maa faradtum maxaa laga dambaysiiyey ilaa an yacfuuna ilaa an yacfuuna afcaalu khamse ma hanuunku waa nuunu niswa ilaa an yacfuuna habluhu inay cafiyaan mooyaane niskii hadday cafiyaan waxbaba male baa la yidhi bal haddaba u fiirso waxaa la sheegayaa gabadh aan la aroosin haddii la furo marna nus bay yeelan marna waxba yeelan mayso xukunkii miyaan la kala geynin marna nus bay yeelan marna waxba yeelan mayso dee istisnaan isaga waad aragtaa xukunka halkaa cilada u waad aragtaa ilaa an yacfuuna inay nuska laftiisa cafiyaan mooyaane haddaba waad aragtaayo marna nus bay yeesheen marna nuskiiba ma yeelan shilinba mayna yeelan ilaa an yacfuuna aw istidraakin ama istidraag in lagu soo eh, soo reebid in xukunka lagu kala geeyo mooyaane laa yu'aakhidukum allaahu ilaahay idiin qaban maayo bilagwi lagwi fii aymaanikum dhaarihiina dhexdiisa laa wallaahi nacam wallaahi hadallada saas oo kalea ah. walaakin yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idiin qaban bimaa caqadtum alaymaan waxa aad tacqiid u samayseen iyo guntin aad u samayseen eed u qasadeen dhaaraha markaad u qasadid eed qasad u dhaarato taasuu ilaahay kuu qabanaya haddaba dhaar aan laguu qabanaynin waa ta laqwigu ula socdo iyo mid laguu qabanayo waa tacqiidka iyo qasadka uu la socdo labadaa dhaarood ayaa kala jira mid laguu qabani iyo midaan laguu qabanaynin xukunkii istidraag baa lagu kala geeyey wa tartiibi xukmin xukun ratibidii calaa wasfin wasfi laga ratibo oo kaleba weeyi akrim alculamaaa baa lagu culimada maamuus maxay ka dhigan tahay markaa ikraamkan maxaa loo sameeyey liajli lcilmi cilmiga darti cilmigaa cilad ah baa lagu leeyahay hadduuna cilmigu cilad ahayn akrim ilculamaa ah laguma yidhaahdeenba wa mancihi shaarica mancintiisa oo kaleba weeyi mimaa kii uu manciyo qad yufawitu tegsiinayey almadluuba wixii la dalbayey eeg haddii waxa madluubka a ah shay tegsiinaya sharcigu uu diido dee isagaa cilad ah markaa ilaahay baa maalinta jumcada ayna yidhi fascow ilaa dikri illaahi wadarulbayca marka salaada loo adimo fascow u yaaca ilaa dikrillaahi ilaahay xuskiisa wadaruu kana taga albayca darulbaycadaas aan doonayaa iibkii xalaalka ahaa ayaa laynaga manciyey xilliga nidaha dabadii haddaba almancu min albayc waqta nidaa'i ljumca wuxuu tegsiin karaabaa layidhi jumcaha laftiisii iibkoo kula yar fogaada kula kugu soo yar badata waa halis inteeda la eg hodheelaydu haddii la odhan lahaa xilliga la adimo waad sii wadan kartiin haddii la odhan lahaa hudheelayda iyo dadka lamidka haddii la odhan lahaa dee dadkan mutalabiinta ee cuntada dalbaya ma markay dalbaan bay kaa baxayaan ila waad og tahay oo qofku markuu dalba haddana wixii u baahan yahi xilli uu fadhiisto xilli uu wax cuno dee waa qad yufawid mufawid buu noqon karaa kolka waa cilada wax loo manciyayo wamanci kolka waa ciladii wamancihi mancintiisa oo kaleba way shaaricu uu manciyo mimaa kii qad yufawitu tagsiinayey almaluuba madluubka tagsiinayey sida aayaddaa hadda wadarulbayca aayad kalena waxay tidhi waa axal allaahu lbayca maadan arkay in beecii inuu laba xukun yeeshay maruu xalaal yahay iyo maruu mamnuuc yahay dee haddaba shaygani isagaa cillo ah shaygan laga baqayo jumca tagsiintani iyadaa cilladii iibka loo joojiyey ah cilada iibka loo joojiyey ayay noqonaysaa waa tafwiidkaa waynu aragnaa halkaasi toosa ayaynu arag tandiirkiibuu halkan ku tusaalaynayaa bal hadda eeg hadda tandiirka mas'aladii saddexaad aynu ku soo celinno athaalithuka saddexaad waa daliilka saddexaad ee maslagu uu leeyahay masaaligta cilladda al iimaau waa iimaha wa huwa iimuhu iqtiraanu wasfin waa wasfi la xidhiidhsigii malfuudin lagu hadlayo bixukmin xukun uu la xidhiidhsado walow mustanbadan mid lasoo istimbaabayba ha ahaadee low lam yakun hadduuna u ahaan lahayn litacliili tacliil hadduuna u ahayn huwa isagu isagana wasfigana cilad u ah sidii laa yaxkumu ama waaqactu ahlii fii nahaari ramadaan oo kale huwa isagana cilad u ah ow nadiiruhu nadiiruhudaas aynaan tusaalaynin ama isagani cilad maahee nadiirkiibaa cilada kaana baciidan nadiir nadiirkoo ciladihi waa maxay waxa weeye nadiirka marka cilo laga dhigayo xadiid bukhaariga iyo muslimka ku qoran gabadh ayaa rasuulka ku tidhi yaa rasuul allah ina ummii maatat wa calayhaa sawmu nadirin afa asuumu canhaa xadiid saxiixaynka ku yaalla wey hooyaday way dhimatay soonna waa lagu lahaa nadara maka ka soomaa rasuulku wuxuu yidhi ara'ayti waxaad ka warantaa low kaana calaa ummuki daynun hooyada haddii dayn lagu yeelan lahaa aadamuhu hadduu dayn ku yeelan lahaa oo faqadaytihi aad ka gudi lahayd akaana yu-addii daalika canha ma ka dhici lahaa daynkaasi oo kaasi gudniin ma u noqon lahaa qaalat nacam bay tidhi rasuulku wuxuu uhi fasuumii can ummiki hooyadaa haddaba ka soon isna waa ka gudayaaye waxaynu u jeednaa haddaba gabadhu waxay weydiisay soonka hooyadeed lagu lahaa hadday ka soonto inuu ka gudmayo nebiguna wuxuu ugu jawaabay soonka nadiirkiisiibuu ugu jawaabay oo deynka aadamiga ah dayn aadami haddii lagu lahaa ood ka bixiso nadiir buu ugu jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam walaa tushtaradu lama shardiyo munaasabatulmuumaa ilayhi ka la ishaarayo munaasabatulwasfi wasfiga munaasabadiisa almuumaa ilayhi la ishaarayo fil asaxi qowlka asax xukunka uu u leeyahay wuxuu ku yidhi saw iime meesha kumaynaan soo marin iime iimuhu muxuu ahaa ishaaro ayuu ahaa saw maha shay la ishaarayo haddaba wasfigan la ishaaraya inuu xukunka munaasabe la leeyahay shardi ma aha waa markaan ku binayno cilladdu inay tahay bimacna almucari ragga qaar baa haddii qowlkii baaciska la qaadan jiray maya ee munaasabo waa in la raadiyaa buu leeyahay oo munaasaba waa inay jirtaa walaa tushtaradu lama shardiyo munaasabatu lmuumaa ilayhi wasfiga la ishaarayaa munaasabo inuu u la yeesho lilxukmi xukunka filasaxi qowlka sixada badan xukunka inuu munaasabo la leeyahay waxba shardi ma aha baa lagu leeyahay daliilkii saddexaad baynu ka soo baxno kii afraad ayaynu u gudbaynaa oo masaalikul cillo ah waxyaabihii cilladda loo daliishanayey ama adiladii cilladda een sheegaynay baynu kii afraad u gudbaynaa alraabicu daliilka afraad asabru wataqsiim ereyga sabriyo cashirkeennii horaan ku soo maraynayba asabru waa sabirka hadda waa siin maaha saad asabru waa sabir iyo wataqsiimu qaybqaybin waa isku midun asabru wataqsiim waa isku midun waa masaalikil cillada keega afraad sabri waxaa loo yaqaanaa luqadda waa alikhtibaar in shayga la ikhtibaaro oo la imtixaano oo la baadhbaadho oo la ogaado dhinacyo badan laga ogaado taqsiimkuna waa in shayga la qaybqaybiyo oo la yidhaah sifooyinkiisii intaasaanu qaybqaybina intaasuu noqday wa huwa sabri iyo taqsiimku isdilaaxa xasru awsaafi lasli asalka awsaaftiisa oo la koobo weeyi awsaaftii tilmaami uu shaygani lahaa khamrada xaaraannimadeeda markaad ogaanaysid inta khamradu ay sifo leedahay baad ogaani waxaad ogaanaysaa kow horta inay tahay muskir iska arin ay leedahay laba waxaad ogaanaysaa lahaa riixun inay ur leedahay saddex waxaad ogaanaysaa annahaa maa'icun dareere inay tahay saasaad u ogaanaysaa marka haddaba sifaadka khamradu ay leedahay suurtagal oo dhan aad ogaatid ayaad sidaa ma u ogaatay ayaad ibdaalini wixii aan xukunka xurmada ahaa munaasibka u ahayn oo dhan maa'icnimadii waad ibdaalini oo waxaad odhanaysaa biyuuba xaaraan maahayn dareeray ahaayeeno urtii riixii waad ibdaalini waxyaabo badan oo ur oo haddana aan mamnuuc ahayn baad jiraad odhanaysaa iskaarkii baad soo qaadan markaas sabri iyo taqsiim baa jira sifaadkii uu shaygani lahaa ayaa la baadhbaadhay inta la qaybiyey ayaa kii ugu haboonaa meesha la keenay araabicu qodobka afraad asabru wa taqsiimka loo yaqaano weeye wa huwa isagu xasru awsaafi اlasli asalka oo awsaaftiisa la xasriyo la koobo weeye wa ibdaalu maa kii oo la buriyo w kii burinta la burinayo weeye laa yasluxu aan u suubanaynin cilad inuu noqdo oo fa yatacayaru waxa caynoobaya albaaqi inta la buriyey inta ka soo hadhay markaad tidhahdaa maaicnimadu xurmada ma keeno oo biyihii baan ku gartay markaad tidhahdaa urtu xurmada ma keento oo wax urle oo waxaan arkay daahira dee iskaarkii baa soo hadhay baad odhanaysaa fa yatacayan albaaqi iskaarkaasaa cillad u noqonaya khamrada aad leedahay waa waa cilladiisii loo xaribay wayakfii waxaa ku filan marka haddaba sabriga iyo taqsiimka laga hadlay sifaatka marka la xasrinaye la odhanaya hala tiriyo sifaadkii shaygani lahaa wayakfii waxaa ku filan qowlulmustadili ninka mustadilka ah qowlkiisa mustadil iyo muctarid baynu kala naqaanay mustadilkaa odhanaya baxastu waan raadraadiyey shaygan sifooyinkiisii oo falam ajid maanan helin intaa mooyaane hadduu yidhaha isagoo nin aqoon leh oo dee oo ahlu ijtihaad ah nin aqoon leh isagoo ah oo dee ammaanana leh oo dee maxaan ku dhaha caadil cadaalad leh markuu ku yidhaha baxastu falam ajid waan raadiyey oo intaa waxaan ahayn maanan helin way kugu filan tahay ama wuxuuba yidhi aw ilaslu ama asalku cadamu hayriha intaa aan helay hayrkeed inuuna jirin wey asalku waa intaa hayrkeed inuuna jirin way kugu filan tahay oo waxaa la odhanayaa sabri iyo taqsiim baa meesha yaalla wanaadiru naadirka naftiisa uu ninka wax u eeg eegaya naadir waxaa loo yaqaanaa ka naftiisa wax u eegeegaya mustadilkana waxaa ka soo hor ninka wax la eegayana muctarid baa la yidhaahdaa wanaadiru naadirku yarjicu wuxuu u noqoni ilaa danihi melihiisa markuu xagga sifada inuu koobay iyo inuuna koobin kolba suu malaynayo unbuu qaadaniyo wuxuu odhanaya waan koobay unbuu odhanaya waxba naftiisa yaraysan maayo naftiisana iska weynayn maayo waxa weye nafta horta shaygan tilmaamihiisa bal koob buu is odhanaya markaasuu sidaa usoo koobaya fain kaana hadduu yahay hadaba alxasru koobidda la koobayo tilmaamaha walibdaalu iyo burinta la burinayaaba qadciyan shay qadci oo yaqiin ah hadduu yahay shaygan tilmaamihiisii oo dhan baa si yaqiin iyo aad u koobtay waad burintii aad burisayna inayna dee cillad ahayn intii kaloo dhani yaqiin baad ka dhigtay xabad baa kuu soo hadhay faqadciyun buu noqonayaa qiya maslagaasi markaa maslagaa iyo daliilkaa cilladdu faqadciyun buu noqonaya mid yaqiin ah buu noqonaya wa ilaa haddii kale waa inaad si aan xasrigu uuna ahayn qadci ama ibdaalku una ahayn qadciye fadaniyu dani buu noqoni mid raajixa buu noqon wahuwa daniga raajixi ihina xujatun waa la deliishadaa fil asaxi qowlka sixada badan waa la deliishanayaayoo daliil buu inoo noqon fain abdaa hadduu muujiyo almuctaridu ninka muctaridka ee kubushiyayaa wasfan wasfi hadduu muujiyo wasfiga oo zaa'idan zaa'id ah lam yukallaf lagu kalifi maayo bibayaani salaaxiyatihi usuubanaantiisa inuu caddeeyo litacliili cillayn uu usoo bado adigu waxaad tidhi khamrada tilmaamaheygii baan baadhay saddex tilmaamood ama afar tilmaamood ama shan tilmaamood bay khamradii yeelatay baa tidhi waxaad tihi shanta tilmaamood ay yeelatay horta koow tilmaanta koowaad waa muskir waxbay waalisaa laba tilmaanta labaad waa maaic waa dareere saddex tilmaanta labaad ur bay leedahay afar tilmaanta afraad waxa waa madow baa tidhi eeg afar tilmaamood baa tusaa midabun waa cadaan waa madow waa casaan waxbaa tidhi afar tilmaamood ayaad khamradii siisay markaa tii sabri baan sameeyo khamrada owsaafteedii oo dhan baan baadhay afartaasaan helay ninkii muctaridka ah ee kula doodayey uunbaa ku yidhi alla maya anu tilmaan kalaan haya hee waa nooca abuurka kiciya marka daboolka laga qaado abuurbay kicisaa unbaa tihi tilmaantaa igu dara baa tii haddaba hadduu tilmaan kale ku daro ninka muctaridka ihi oo khamradu ay leedahay ma arkaysaa sabrigaagii inuu jabay sabrigaaga soo ma jabin sabrigaagii sifaadkii aada xasrisay wuu jabay ma lagu kalifayaa ninkaa ah, muctaridka ah inuu haddaba isna caddeeyo abuurkicintan ay khamradu yeelatay inay xidhiidh la leedahay xukunka taxriimka ah maa lagu kalifi abuurka iyo taxriimku inay munaasabo isku leeyihin ma inuu caddeeyo may lagu kalifi maaye ictiraad waxa ugu filan ninkii mustadilka ahaa ee lahaa khamrada tilmaamooyinkeygii baan sabriyey oon xasriyoon koobay kol hadduu mid kaleba soo saaray waxaa la odhanaya ninkaasi waxba ma soo saarin baa la odhanaya horkaadii baa la odhanaya fain abdaa haduu muujiyo almuctaridu ninka muctaridka ihi wasfan wasfi ayuu muujiyey zaa'idan dheeraad ah lam yukallaf lagu kalifi maayo bibayaani salaaxiyatihi usuubanaantiisa inuu caddeeyo litacliili tacliil uu usuu bado tacliil inuu usuu bado tacliil inuu usuubado waxba lagu kalifi maayo buu ku yidhi tacliil inuu usuubado caddee lama odhanayo waad aragtaa maxaa ku soo xigo halkaa matnigii yaraabuu sharxiga soo dhex dhexgeliyey walaa yanqaicu miya kaasaa ku soo xiga walaa yanqaicu ma walaa yanqaicu walaa yanqaicu ma go'ayo ayo almustadilu ninka mustadilka ee daliilka samaynayaana xataa yacjiza ilaayuu ka caajizo can ibdaalihi ibdaalintiisa fil asaxi qowlka sixada badan haddaba ninkii mustadilka ahaa ee khamrada tilmaamaheegii waan xasriyey lahaa marka mid kale lagu soo saaro isagu miyuu inqiaac muu ku imanaya ooma waxaa la odhanaya waxaagii wuu wada jabay meey horta waxaa la eegayaa inuu dee buriyo inuu sifadan abuurkicinta ah khamrada inuu ka buriyo iyo in kale ayaa la eegayaa ilaa yuu ka caajizuu burin kari waayo la odhan maayo inqiaac baa ku yimid walaa yanqaicu ma inqiaacayo almustadilu ninka daliilka raadinayaa xataa yacjiza ilaayuu ka caajizo can ibdaalihi ibdaalkii khamradu ay lahayd ee aburkicinta ahaa sifadii ilaayu ka caajizo waa fil asaxi qowlka sixada badan mustadil iyo muctarid baynu haysanaye fa in itafaqaa labadaasi hadday iswaafaqaan alifkaasi labadu ku dhacayaa waa labadee waa mustadilka ninkii daliilka u raadinayey iyo ninkii muctaridka ahaa ee ninkaa ka soo hor jeeda ee daliilkaa diidanaa ilan baan ku jirnaaye mustadil iyo muctarid baa la kala yidhaahdaa hadday iswaafaqaan labadii calaa ibdaali gayri wasfayn laba sifo kayrkood ibdaalintooda ayay isku waafaqeen kafaahu waxa ku filan atardiidu celcelin ayaa ku filan baynahumaa labadaa un la celceliyo mustadilkii iyo muctaridkii waxay isku waafaqeen khamradu laba tilmaamoodun inay leedahay tilmaan la yidhaha waalin iyo tilmaan la yidhaahda kar inay karto oo abuuray kiciso khamradu labadaa tilmaamood unbay leedahay bay yidhaahdeen eg waa maaici dareerihii way iska daayeen waxayna dareere ma aha oo dee khamre aan dareere ahayn iyo waxbay arkeen kow dareere inayna ahayn bay ogaadeen dhinacyo badan bay wax ka eegeen kolkaa khamradii labadaa tilmaamood oo qura ayay ayay siiyeen hadday isku waafaqaan labadaa tilmaamood labadaa tilmaamood unbay unbay celcelinayaanoo keebaa xukunka xurmada ah ku habboon mawaalinta caqliga la waalinayo mise waxaa la odhanayaa waxaa ku habboon iisoo sheeg midabkan kale aburka iyo kicinta fa in itafaqaa hadday iswaafaqaan calaa ibdaal hayri wasfayn laba wasfi hayrkood ibdaalintood burintood bay isku waafaqeen kafaahu waxaa ku filan atardiidu celcelin baynahumaa dhexdoodaa tardiid lagu sameeyo wax kale in lagu soo daraa ma aha cilladdu makana makana makana baa noqnoqonaysa haddaba ibdaalkii baan doonaynaa duruqulibdaal wax la yidhaha baa jira duruqda ninka adiga muctaridka kugu ah ee daliilkaaga ka soo hor jeeda siyaabo naskiisa loo ibdaaliyo ayaa jirta oo ibdaal la yidhaah wa min duruqilibdaali ibdaalinta iyo burburinta duruq duruqdeeda waxa ka a ninka kaa soo hor jeeda daliilkiisa markaad burburinayso waxa kamida duruqda loo maree lagu burburiyo bayaanu ana alwasfa inaad caddayso tilmaantan uu sitaaba dardiyun dardi inay tahay eeg ciladan uu sito ayaa dardi ah waxa weeye duruqulibdaalkay ku jirtaa kol haddii meesha ay wada joogaan nin mustadil la yidhahyo daliil wata iyo nin muctarid la yidhahyo daliilkaa ka soo hor jeeda ninka mustadilki ihi muctaridka daliiladiisa wuxuu ku burburinayaa inuu cadeeyo daliilkan uu wato iyo sifadan uu wataaba inay dardi tahay dardi dardiga waxaa loo yaqaanaa ereyga dardiga waxaa loo yaqaanaa inuuna shayga sharcigu marnaba qiimo u yeelin mar inuuna ictibaarin marnaba ama waa mutlaq oo baab alla baab shareecadu ay ictibaarisayba male ayaad odhan ama waxaad odhanaysaa waa muqayado baab hebel shareecadu shaygaa mayna ictibaarin baad odhan gebi ahaanba ictibaar looma yeelin kolkaa daliilka ciladiisii way jabtay wuxuu ciladaysanaya halkaasay ku jabtay waa maxay tusaale ahaan dardiga maxaa tusaale u ah dhererka iyo gaabnida nin baa doonaya laba nin oo midi dheer yahay midina gaaban yahay inuu xukun ku kala qaado oo ka dheerna xukun uu siiyo ka gaabanna xukun uu siiyo wuxuu daliilku wataana waa dherarka shareecada marka la eego abwaabta oo dhan marka la eego dee dherarka xukun gaara ma siinin maad aragtay meel la leeyahay ninka dheerun baa tukada salaadaha shanta ah nin dheerun baa tukanaya nin gaabani ha iska jooga miyaad aragteen may haddaa soonka maynu aragnay oo laleeyahy nin gaabanunbaa tukada ama nin dheerunbaa tukada xaj maynu aragnay laleeyahy nin gaabanunbaa xajiya ama nin dheerunbaa xajiya eeg shareecadeeni marka abwaabtii shareecada la arko weysada markaad ka hadlayso nin dheer iyo nin gaaban ma waxaa la yidhi weysada ha hadday xagga hore ay wax kaa soo baxaan ka dheerunbay ka jebisaa ka gaaban kama jebiso eeg dherarka iyo gaabnidu waa cilad ciladaa haddaba qofku hadduu daliishanayo uu yidhaah waxan waxaa daliil iigu ah inuu dheer yahay ama inuu gaaban yahay hadduu yidhaahdo waxaad odhanaysaa war dherarka iyo gaabnidu waxyaabaha dardiga abay ah ku jiraan dardiga dardi waa maxay markaa waa waxyaabaha si guud ayna shareecadu qiimo u siinin aan loo ictibaarin lama ictibaarin dherar iyo gaabni lama ictibaarin waad aragtaa haddaba waa mulaq duulku waa mulaq waxaa kaloo laga yaabaa mararka qaar inuu muqayad yahay hadda dukuurada iyo unuusada eeg labnimo labnimadu waa cilad waa cilad la baadho xagga qiyaaska marka la joogo labnimada iyo dee dhadignimada iyo waa cilad nusuusta marka la raadinayo wax lagu qiyaaso weeye oo la eego weeye waa cilalkii qiyaaska keeni jiray haddaba hadduu nin nini uu dukuuro ka waran ciladaysto labnimo ama dhadignimo ayuu cilad ka dhigtay waxaa la odhanayaa dhukuurada iyo unuusadu waxay ku jiraan waxyaabaha marka cidqiga la joogo shareecadu aynay ictibaar siinin laakiin meelo kale hadda waa la siiyey xagga magta waa la siiyeyo dukuuradii boqol baa laga dhigay dakerkii boqol baa laga dhigay eeg hadda waa labnimo dhadigiina konton baa laga dhigay halkaasoo lama kala geynin sidii dhararki iyo gaabnida ma aha oo dhararki iyo gaabnida iyaga lama kala geyin nin dheerina waa boqoluun nin gaabanina waa boqoluun eeg laakiin waxaad og tahay dukuura iyo unuusa xagga magta waa lagu kala waa lagu kala geeyey labka iyo dhadiga waa la kala geeyey laakiin xagga cidqiga lama kala geynin xadiis tirmidigu uu soo saaray ayaa jiro oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man actaqa cabdan muslima qofka xoreeya addoon muslima actaqahu allaahu min annaar ilaahay ayaa naarta ka xorayni waman actaqa amatayni laba hablood ninka xoreeya addoommo oo muslimatayni ah actaqahu allaahu min annaar ilaahay baa naarta ka xorayni kolka xagga xadiidkaasi marka labka iyo dhadiga uu kala geynayo waxaa loo kala geynaya xagga ajriga weeyi xaggii ajrigii ayaa lagu kala batay oo ninkiibaa dee laba dumara oo kale u dhigmay haddaba dukuurada iyo unuusada waxaa la yidhaahdaa lama qiimeeyo ilaa abwaab gaara mooyaane abwaab gaara unbaa la qiimeeyaa wa min duruqi alibdaal duruqda lagu burburiyo daliilka ninka kaa soo hor jeeda waxaa ka mid a bayaanu ana alwasfa wasfigani inuu yahay caddayn la caddeeyo dardiyun dardi kii sharcigu una ictibaarin jirin ka duuli sida dherarka oo kale waa muطlaqan isaga lama ictibaariyo wakadukuurati iyo labnimada oo kale filcidqi marka cidqiga la joogo ilaahay se uma odhan faku raqabatin iminka kafaaratulyamiin iyo kafaaratu dhihaar iyo ninka muwaaqacada sameeye ramadaanta xaaskiisa utaga iyo sow cidqu raqabatin lagama rabin qoor in la xoreeyo qoortaama waxaynu ku qaydnaa inuu lab inuu laba nin xoreeyo ama gabadh laba dumara ama nin ma nidhaahna maya eeg xagga xoraynta guud labka iyo dhadigu way ka siman yihiin lama kala saarayo ama gabadh xore ama nin xore addoonkii waa kaaga filayahay qofku qof buu dilay waxa looga baahday cidku raqadabaa looga baahday raqabada muslima iimaanuun baa lagu qaydaya lab iyo dhadig kuu dooni ha noqdo lab iyo dhadig ilma ayaa doonaysaa inaad wanqal u samayso wanqal markaad u samayso dee lab iyo dhadig ba kugu ansaxayaa shuruudihii wanqalkun baa lagaaga baahan yahay xaaji baa tahay oo xajkaa tagtay xajka adigoo jooga ayaad u baahatay inaad mutamatic baad ahayd oo aad hadyi bixiso dee lab iyo dhadig uu kuu siman yihuun kaa doonto bixi baa lag ama labkii bixi ama dhadigii bixi ka alla kaa doonto ayaad bixinaysaa jinsigu wax waa kala duwaa hilibka iyo sifada uu shaygu leeyahayna waa kala duwaa laakiin labka iyo dhadiga meelo aan la qiimeyn baa jira oo fara badan meelo la qiimeeyaana way jirtaa wa allaa tadhara inayna muuqan baa iyaduna ka mida munaasabatulmaxduufi ka la xadfay munaasabadiisu inayna muuqan wuxuu ku leeyahay duruqulibdaalka waxa ka mid a waxyaabaha ninka kaa soo hor daliilkiisa lagu burburiyo allaa tadhara munaasabat lmaxduuf shay maxduuf abaa jira oo mustadilku uu ictibaarta ka xadfay ninka mustadilkiihi shay buu ictibaar ahaan ka xadfay uu yidhi shaygaa anigu ma ictibaarinayo ma qiimaynayo shaygaa ictibaarta uu ka xadfay ayay haddaba munaasabadiisii muuqan weyday xukunka uu ulahaa intii la baadhbaadhay kadib intii la baadhay kadib ayay muuqan weyday kol haddii munaasabo uu uleeyahayba ay muuqan weyday dee waa duruqu libdaal duruqdii duruqulibdaalka la odhan jiray ayay ka mid tahay wa allaa tadhara waa inayna muuqanin munaasabatulmaxduufi maxduufka iimaha baynu dee arkaynaye iimahaynu ku soo marnay maxduufka maxduufka saw iimaha kumaynaan soo maray alqaatilu laa yariu lqaatilu soo maynaan xadiidkii muxuu ahaa aan hadda soo marayne bukhaariga iyo muxuu ahaa xadiidkii markii aynu kala geynaynay tafriiqa markaynu samaynaynay waxaynu soo nidhi laa yarisu alqaatil qofku hadduu qaatil yahay dhaxli maayo baynu soo nidhi maqtuulkiisii oo kii uu dilay ayuuna dhaxlaynin haddaba xadiidka tafriiq baa jira midna waa laga aamusay midna lagama aamusina waa la caddeeyey waa kii mid laga aamusay buu noqonayaa laa yarisu alqaatil maxaa laga aamuso meeshaa ka muuqda maqtuulku inuu dhaxalka leeyahay baynu soo marnay waa kaa iimaha aan ku soo marnay laga aamusay oo kale ayaad cilaysanaysaa ومن طرق الإبطال وحا كميدا بيان أن الوصف وصفه إنو يهي وضع دايسو دردي كطول إيو وكذكور أو كلوي في العتق إيو الله تظهر إن إنا موقنين مناسبة المحذوف اللي حدفها مناسبة ديسو أين موقنين حكم كأولى ليهي ويكفي وحا كفلا قول المستدل نينك مستدل كا لبضا نينا إسكسو هرشيدا نين مستدل بالي لابينو إن بضا بينو مرنا هذا نينا معترض بالي لهذا waxyaabaha mustadilku cilada uu sito mucaarid baa la yiraahdaa maxaa la yidhahdaa cilada uu sito mustadilku mucaarad mucaarad ama cilo ama jaamic mucaarad baa la yidhahdaa muctaridku tuu mucaarid baa la yidhaahdaa oo midna waa ismi mafcuul midna waa ismi faacil haddaba mustadilku hadduu yidhaa baxastu waan baadhbaadhay shaygan ciladiisii ama munaasabadii baxastu waan baadhbaadhay oo falam ajid maanan helin muuhima munaasabatin munaasabo wax ku moodsiiye oo shaygani uu leeyahay ma hayo buu yidhi way kugu filan tahay munaasabada marka la raadinayo cilada iyo xukunku ay isla leeyihiin mustadilkuna uu soo qaatay cilad uu yidhaha ciladana xukunka munaasabo u leh maxaa lagu kaaftoobi karaa hadduu mustadilku yidhaha baxafto falam ajid muhima munaasabatin wax munaasabo imoodsiiyo oon tan an wato an ahayn ma hayo ayuu yidhi dee waa la qaadanayaa qowlkaa oo taasaa munaasabo xukunka u noqonaysa wayakfii waxa ku filan qowlulmustadili ninka mustadilka ee deliilka raadinaya qowlkiisa ayaa ku filan uu ku qowlo baxastu waan raadiyey falam ajid maanan helin muuhima munaasabatin muuhima munaasabatin munaasabo mid imoodsiiya ma hayo buu yidhi ninkan waxaa leegaya inuu cadaalad leeyahay uu ahliyatu nadar yahay uu aqoonna leeyahay labadaa hadduu isla helo hadalkiisa waa lagu qancaya muctaridkiibaa haddaba ayaa isna halkan xanaaqay markuu yidhi anu waan raadiyey oo munaasabo aan cilladaa ahayn oo xukunkan loo sameeyo ma hayo buu yidhi muctaridkii baa yidhi fa in iddacaa hadduu sheegto almuctaridu ninkii muctaridka ku ahaayee ka soo hor jeeday ana almabqiya kan lasoo baaqi yeelay kadaalika inuu saasoo kale yahy wuxuu yidhi mustadilku cilladan watuu leeyahay xukunkay munaasabo u leedahay kuwaa kaluunbay la mid tahay oo munaasabo umale buu yidhi muctaridkii falaysa lilmustadili mustadilka uma aha bayaanu munaasabatihi munaasabada inuu caddeeyo lagu kelifi maayo la odhan maayo ciladaadan xukunka siday munaasabo ugu leedahay dadka u caddeen la odhan maayo waxba lagu kelifi maayo ila waa nin ahliyatu nadar watay oo aqoon lahaa cadaaladna ku salaysnaa wuu baadhay arrinkan wuuna ogaaday munaasabada tii saasaa lagu kaaftoomaya markaa laakiin lahu waxaa u bannaan mustadilka tarjiixu sabrihi sabirkii sabirku waa erey mustalaxa oon soo marnay sabirka inuu rajaxo sabirka bimuwaafaqati tacdiya tacdiyada waafaqideedii ayuu ku rajaxayaa bimuwaafaqati tacdiya inay tacdiyadu waafaqsan tahay sabirka waxaynu soo nidhi waa alikhtibaar baa luqadda la odhan jiray istilaaxana shayga oo tilmaamihiisa la baadho tilmaamaha shaygu uu leeyahay in la baadho ayaa sabir la yidhaahdaa baynu nidhi muxuu shaygani tilmaan leeyahay baa lagu odhan tilmaamaha marka la baadho ayaa la waan sabriyey baa la odhan tilmaamihii baan baadhay waan xasriyey sabir iyo xasri baa isku mid a bimuwaafaqati tacdiyana tacdiyada way inagii cilada soo qaybinay maxaynu usoo qaybinay cilo mucadiye ah iyo cilo qaasira ah cashiradeenii horaan kusoo marnay oo markaad tidhaahdo khamradu waa xaaraanoo iskaar baa ku jira nebiidkuna waa xaaraanoo dee iskaar baa ku jira waa sax iskaarkii waa kolkaa mucdiye wey waa mid talaabaysa laakiin kaasira ka soo horjeedayo dahabku waa ribowi markaad tidhaa muxuu ribowi u noqday waa likownihi dahaban baynu soo marnay dee dahabnimadu dahabka ma gudbayso laakiin iskaarku khamrada u gudbayey kolka waynu bimuwaafaqati tacdiya gudbintaasoo waafaqda taa ayuu kolkaa daliishan karaa uu ku rajixi karaa buu ku yidhi alkhaamisu ka shanaad almunaasaba eg waxa weeye toban daliil oo ciladu ay leedahay baynu aynu wadnay tobanka daliilkii afraad baynu dhammaynaye kaa shanaad waa fara yahay insha allah dib baynu iskaga dhigan doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam